bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waa darsigii labaad ee kitaabkii dafcu ihami اlإضiraab can aayaati اlkitaab darsigii hore wuxuu ahaa muqadime iyo hordhac hadda ayuu maqsuudka toos u gudagelayaa sheekhu wuxuuna ka bilaabay siduu horeba inoogu soo sheegay tartiibka suwarka ama suuradaha qur-aanka inuu ku wadi doono uu inoo sheegay suuratulbaqara ayuu ka bilaabay dabcan faatixada ama suuratu lfaatixa wax aayada muusan ka keenin bsm اllahi الرحman الرaxيim suraة الbaqرة qowluhu tacaalى alflam mim dalika اlkitaab dalika اlkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin intaasuu darsigeenu iyo saaka in sha allahu tacaala ku egi lanna wuxuu qaban doonaa dalika iyo laa rayba iyo lilmuttaqiin hudan lilmuttaqiin saddexdaa meelood buu qaban doonaa wuxuu yidhi aliflaam miim dalika alkitaab ashaara tacaala alla wuxuu tilmaamay ila alqur'aani qur-aanka ayuu ishaaray fii hadihi alaayati aayaddan dhexdeeda ishaarata albaciidi midka kaa fog tilmaanta lagu tilmaamo iyo ereyga loo isticmaalo markii la tilmaamayo taasuu u isticmaalay qur-aanka wuxuu ka wadaa markii aad ku farfiiqayso shay shay ama aad tilmaamayso ayaa wuxuu u qeybsamaa baciid oo markaa waxaa la yidhaahdaa shayga aan xaadir ahayn hayra xaadirin walaa mucaayan waa shay aan meeshana joogin markaana aan la arkayn qaa'ib baa la yidhaahdaa waa baciid markaa midna markaa tilmaamaysa waxaa la yidhaahdaa waa qariib waxaa qariib la yidhaahdaa markuu xaadir yahay mucaayanna yahay markuu joogo shay la arkayana uu yahay markaana baciidkuna waa cagsigiisa marka dalika ishaaradaasi waxay u noqonaysaa qur-aanka daalika waana ishaaro fog waay shay fog baa lagu ishaara daalika kaas ayadan marka wuxuu ku ishaaray buu yidhi qur-aanka markuu ishaarayay ama tilmaamayey shayga kaa fog ishaaradiisuu ku ishaaray waqad ashaara wuu ishaaray alle tabaaraka wa tacaala lahu qur'aanka fii aayaatin ukhra aayado kale dhexdoodna wuxuu ku ishaaray ishaarat alqariibi shayga kuu dhow ishaaradiisii buu ishaaray yacni sidii wax kuu dhow oo kale agtaada yaalla aada arkayso kelimada loo isticmaalo marka la ishaarayo uu meelaha qaarkoodna u isticmaalay qur-aanka ishaaradiisa ka qowlihii ilaahay odhahdiisaba uu yidhi ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ina haada kan alqur'aana ee qur-aanka taa horena muxuu yidhi daalika kaas marka kaas maxaa loo yidhi mar marna kan loo yidhi wa ka qowlihii ilaahay odhaadiisoo kaleba weeye ina haada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila qur-aankani ree bani israa'iil korkooda u qisoonaya wa ka qowlihi ilaahay odhaahdiisa wahaadaa kitaabun anzalnaahu wahaadaa kani kitaabun kitaab wey anzalnaahu oon soo dejinay mubaarakun oo barakadiisa la badiyey khayrkiisa la wa ka qowlihi ilaahay odhaahdiisa weeye wanaxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'aana marka aayadahaas oo dhan waxay ka midaysan yihiin ishaarada qur-aanka la ishaaray wa ishaaratu alqarib haada kan aayadda horena ishaaratu albaciid waay oo waa daalika kaas marka maxaa qur-aanka marna loo yidhi daalika marna loo yidhi haada halkaa weeye meesha uu doonayo inuu iswaafajiyo ila kayri dalika min alaayaat intaa waxaan ahayn oo aayada kale ayaan haadaadaa badan qur-aanka in haadaa la yidhaahdo oo ishaaro qariiba la ishaaro baa badanoo qur-aanka ku badan ishaarada baciidkii way yar tahay ayb ilaa hayri dalika min alaayaat waliljamci bayna hadihi alaayaati awjuh waliljamci kulmin bayna haadihi alaayaati ayadaha dhexooda la kulmiyo laiswaafajiyo awjuhun wejiyaa u sugnaaday wejiyay leedahay macanaa dhowr ah baa laysu waafajin karaa alwajhu lwal wejiga hore waxa maa xararahu bacdu culamaai albalaaga waxa ay bimacnaa ay tifatireen culimada balaaqada qaar ka mida ay tifatireen taxriirku bimacnaa tahdiib waa shayga markaad waxyaalaha zawaa-ida ah iyo waxyaalaha yacni xashwiga ah markaad shayga ka saarto oo aada saafi yeeshaa la yidhahda bimacna taxriir ama tirfactirid alwajhu lwal wejiga hore waxa weye maa xararahu bacdu culamaai lbalaaqa culimmada balaaqada qaarkood midka ay tifatireen oo min na oo ah min ana wajha alishaarati ishaarada wejigeeda ilayhi qur-aanka la ishaaro biishaarati alxaadiri alqariib lagu ishaaro shay kula joogo kuu dhow ishaaradiisa in lagu ishaaro taa wejigeedu waxa weeyaan tawjiiheedu waxa weeye ana hada alqur'aana qur'aankani qariibun wuu dhow yahay xaadirun waana joogaa fil asmaaci maqalyaalka dhexdooda waalalsinati iyo carabyada dhexdooda waalquluubi iyo qalbiyada dhexdooda ictibaartaa marka la fiiriyo qur-aanku waa dhow yahay markay dhigta iyo carabka iyo quluubta iyo xubnaha marka loo fiiriyo qur-aankii waa shay dhow lanna kama maqna qalbigii kama maqna dhegtii kama maqna carabkiina kama maqna mar hadduusan ka maqnayn bi hada alictibaar baa waxaa loo yidhi hada dhankaa marka laga fiiriyo wuu dhow yahay ayb bimacnaa waxa weeyaan wawajhu lishaarati ilayhi ka waa markii ishaaradii qariibka ahay wa wajhu lishaarati ilayhi wejiga oo in la ishaaro qur-aanka ilayhi qur-aanka la ishaaro biishaarati lbaciid shay fog ishaaradiisa in lagu ishaaro wajigeedu waxa weeye huwa wejigaasi waxa weeye bucdu makaanatihi qur-aanka darajadiisa saraynteeda fogideeda waay wa mansilatihi iyo booskiisa mansilada iyo makaanadiyo waa darajada sare macnaha saasaa laga wada qur-aanka iyo darajadiisa iyo sharaftiisa sarraysa maadaama ay sarrayto sarrayntaasi ayaa waxaa laga dhigay sidii shay fog oo kale bucdu makaanatihi wa wajhu lishaarati ilayhi biishaarati lbaciidi lagu ishaarataa wejigeedu waxa weeye huwa wejigu bucdu makaanatihi waa qur-aanka makaanadiisoo sarraysa wamansilatihi iyo booskiisa maxay ka sarrays maxay ka fog tahay can mushaahabahati kalaami alkhalqi khalqiga hadalkiisa inay shabahdo ayay ka fog tahay saas way macnaha makaanada ka fog tahay in ay shabbahdo makhluuqa hadalkiisa wa camaa shay xaggiina way ka fog tahay yascumuhu ay sheeganayaan alkufaaru gaaladu oo ah min annahu isagu sixrun inuu sixir yahay aw shicrun inuu gaba yahay aw kihanatun war jin inuu yahay kihaanada waxa waa warka jinku u keeno wadaadada la shaqaysta aw amase asaatiiru lwaliina ummadihii hore sheekada laga soo guuriye laga soo qoray inuu yahay ah intaaba qur-aanku waa ka fog yahay fogaanta uu ka fog yahay inuu bini aadamka iyo makhluuqa hadalkiisa shabaho iyo fogaanta uu ka fog yahay inuu inuu gaaladu waxay ku sheegayaan fogaanta uu ka fog yahay fogaanta marka la fiiriyo ayaa waxaa loo isticmaalay ishaaradii fogeyd marka oo la yidhi dalika kaas bimacnaa kaas darajadiisu sarraysa waa kaa maqaamka sarale waa saasaa marka ishaarada fogna loogu ishaaray ishaarada dhowna waxaa loogu ishaaray leanna quluubta iyo carabka iyo dhagaha iyo kama foga sidaasay culimmada balaaqada qaar ka mida tilmaameen walow waxoogaa ay ku jirto haddana maca daalika waa wajhi oo noqon kara jawaab noqon kara waa alwajhu thaani wejiga labaadi waxa oo laysku waafajin karayo labada ishaaro huwa makhtaarahu ibnu jariir abari makhtaarahu ibnu jariir atabari fii tafsiirihi waa midka uu doortay ibnu jariir alimaam moxamed ibnu jariir atabari imaam lmufasiriin fii tafsiirihi tafsiirkiisa dhexdiisa uu ku doortay oo ah min ana dalika dalika ishaaratun waay tilmaamid la tilmaamayo ilaa maa tadamanahu waxa uu kulansaday qowluhu ilaahay odhahdiisa uu yidhi aliflaam miim macnaha ay kulansatee ku jira ayaa la tilmaamayaa daalika marka la leeyahay wa annahu ashaara wuu ishaaray ilayhi qur-aanka xaggiisa ishaarat albaciid shay fog ishaaradiisa ayuu ishaaray maxaa yeel lianna alkalaama hadalka almushaara ilayhi la ishaarayaay munqadin waa mid go-ay oo dhammaaday waa hadal aan soconnin oo go-ay waay wa macnaahu macnihiisuna fi lxaqiiqati dhab ahaan marka la yidhahdo alqariibu mid dhowey maxaa yeele liqurbi inqidaa'ihi dhammaanshihiisaa dhowaa ayb wa daraba wuxuu u sameeyey lahu arrinka maalan tusaale ayuu wuxuu ugu sameeyey birajuli ninka tusaalu u yeelay nin oo yuxadiu u warramaya alrajula nin kale u warramaya fayaquulu lahu markaasu wuxuu ku leeyahy maratan mar wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina daalika arrinkaas lakamaa qultu waa sidaan aan idhi ninbuu u sheekaynayey ninbaa nin u sheekaynayay markaasuu wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay arrinku ya arrinkaasi waa saan kuu sheegay waa saan wa maratan mar kalena yaquulu wuxuu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inna haada kani lakamaa qultu waa sidaan idhi bimacnaa hadalkiisii uu soo hayay hadda ee uu u warramayay iyo wuxuu leeyahay marna hadalkiibuu ka sheekaynaya mar wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee waa sidaa aan idhi waay ah, waa saas aan idhi waa kaas aan kuu sheegay marna wuxuu leeyahay waa kan aan kuu sheegay kanna hadalkiisii buu u celinayaa kaana isla hadalkiisii buu u celinayaa laakiin biictibaarayn marka uu fogaynayo leeyahay kaas bimacnaa wuxuu ka wada waa hadal go-ay dhammaaday markuu kan leeyaho haadaa leeyahayna bimacnaa dhammaanshihiisaa dhowaa oo waqti dheer kama soo wareegin waay tanna sidii oo kale weeyaan buu leeyahay oo dalika waxay u noqonaysaa macnaha ku jira aliflaam miim aliflaam miim baa waxay kulansatay buu leeyahay macnihii qur-aanka bimacnaa tafasiil badan buu ka soo warray markaa tafsiirkiisa ku noqoto aliflaam miim salafku macaanidii ay ka yidhaahdeen oo dhan buu ka hadlay marka aliflaam miim baa macnihii qur-aanka xambaarsan kaanna qur-aanka iyadoo laga soo sheekeeyey marka dhiganta marka ka sheekayntii laga soo sheekeeyey yaa daalika kaas go-ay waaye ee sheekadiisa aan soo sheegnay ee aliflaam miim ah daalika soo maa ayib haadaana maxaa loo yidhi lianna waxa weeyaan go-itaankiisu ma fogeyne waa dhowaa waay marka hadalka waa usluub carabi ah oo saxiixa buu leeyahay ibnu jariir tabri caleyh raxmat ullah hadalkii la soo hayay marna in daalika la yidhaahdo marna haadaa la yidhaahdo daalika biictibaari inqidaa'ihi waintihaa'ihi waa go-ay waana dhammaaray daalika shay fogoo kalea laga dhigay haadaana waa la dhihi karaayo lianna guyitaankiisi iyo dhammaanshihiisa hadalku uu dhammaaday baa dhowaa saas daraaddeed baa haadaa ishaare dhow loo isticmaalaya macnahaasuu ka wada ayb alwajhu ahaani huwa makhtaarahu bnu jariir abari waa sida uu doortay fii tafsiirihi ku doortay oo min ana dalika kaasi ishaaratun inuu yahay ah tilmaamid ilaa maa tadamanahu waxa uu kulansaday qowluhu alle odhaahdiisa u yidhi yaa la ishaaraya maxay kulansatay macaanida ku jirta aliflam mim waa marka la yidhaahdo aliflam miim waa kelimaad waa xuruuf macnahooda la garanayo saasuu ku wadaa wailaa haddii laga wado tafsiirka xooga badan oo la yidhaahdo aliflam miim waa xuruuf muqataca oo aan waxba laga garanaynin cilmigeedana ilaahay loo celiyo aliflam mim macno la ishaaro male marka qowlkani marka meesha wejigani meesha waa ka baxaya Eh, laakiin ibn jariir wuxuu ku socdaa alif laam miim inay tahay xuruuf isu tagtay oo macno leh macnaheeduna uu qur-aankii yahay sidaasoo uu ka soo guuriyey mufasiriinta salafka qaar ka mida taasuu marka ku socdaa markuu ku leeyahay ishaara ila maa tadamanahu qowluhu alif laam miim oo min almacaani waay macnaha saaunbuu ku socon karaa oo tafsiirka tafsiirkaasi ku socon karaa macnaha wa annahu isagu ashaara wuxuu ishaaray ilayhi isaga qur-aanka xaggiisa ishaarat albaciid buu ishaaray marka yani waxa weeyaan ishaarat lbaciid wuxuu ishaaray lianna alkalaama hadalka almushaara ilayhi ee la tilmaamay la tilmaamayay lagu farfiiqayaa munqadin waa mid dhammaaday mar hadduu shaygu dhammaadayna sidii shay fogoo kale loola dhaqmi karaa ishaaro fog ishaari karaa wa macnaahu macnihiisuna filxaqiiqati dhab ahaanta alqariibu midka dhowa maxaa yeele liqurbi inqidaaihi dhammaanshihiisa dhawaanshihiisa sabab darteed manaa wuu dhowaa dhammaanshihiisa iyo hadalkii in yani aamuskaad ka aamustay baa dhawaabay macnaha wa daraba wuxuu sameeyey ibnu jariir lahu kaa maalan miaal buu u sameeyey birajuli ninkiibuu ugu sameeyey ninkaasoo yuxadiu u sheekaynaya arajula nin kale fayaquulu wuxuu leeyahy low isaga maratan mar wuxuu ku leeyahy ninbuu u sheekaynayaa sheekadiisii uu waday ee uu soo hayay ninka u sheekaynayay yuu rabaa inuu tilmaamo marka markaasaa wuxuu leeyahy wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inna daalika kaas aan kuu sheegay lakamaa qultu waa sidaan idhi waay mar muxuu yidhi marka daalika kaa aan kuu sheegay ayib leesh marka uu uu fogeeyey marka ishaaraku muxuu ka dhigay leanna hadalkii waa dhammaaday ma socdo hadda soomaa hadal go oo dhammaaday wey dalika kaa aan kuu sheegaye iga dhammaaday lakamaa qultu saan idhi waahay ayb wa marna yaquulu wuxuu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inna haadaa kan warkan aan kuu hayay lakamaa qultu inna haadaa kani aan kuu hayay hadda kaaga warramayay hadalkaygani lakamaa qultu waa sidaan ku idhi waahay marka haadaa kana waa hadalkii hada soo hayay dalika kaana waa isla hadalku hadda soo hayay laakiin biictibaarayn uu marna ishaarat lbaciid u siiyey marna ishaarat lqariib u siiyey biictibaarayn saas wey maanaa fa ishaarat lbaciidi marka midka fog ishaaradiisu nadaran fiiro sababteed waa waxaa la fiirinayaa ilaa ana alkalaama kalaamku madaa waa tegay wanqadaa waana go-ay saas ictibaartaasaa la fiirinaya wa ishaaratu lqariibi midka dhow ishaaradiisuna nadaran fiira waay yani waxaa la fiirinayaa ilaa qurbi inqidaa'ihi gu-itaankiisiiyo hadalka dhammaadkiisaa dhowaa saas daraaddeed baa ishaaratu lqariib loo isticmaalay wey macnaha alwajhu thaaliu wejiga saddexaad ee laysku waafajin kara aayaadkaasi waxa weeye anna alcaraba carabtu rubamaa ashaarat inay ishaartaa dhici karta ila alqariibi shayga u dhow ishaarat albaciidi shay ka fog ishaaradiisa inay siisaa dhici karto oy ku ishaarto fa takuunu marka waxay ahaanaysaa alaayatu aayaddu calaa usluubin usluub korkii oo min asaaliibi luqa alcarabiya asaaliibtii luqadda carabiga ahayd ee carabtu u isticmaali jirtay mid ka mida bay aayaddu ku socotaa marka oo maxay ah carabtu ishaarada kelimada loo isticmaalo ishaarat albaciid iyo kelimada loo isticmaalo ishaarat isku badashaa mar macno baciid ah bay waxay u isticmaashaa haadaa marna shay qariiba u dhoway waxay u isticmaashaa daalika marka waa un usluub min asaaliib luqa alcarabiya qur-aankuna wuxuu ku soo degay luqatulcarab asaaliibtii carabtu isticmaali jirtay unbaa qur-aankana lagu isticmaalay sidaas daraaddeed maba adkaba waana wejiga ugu fiican w saddexda wejiye imaamku sheegay ka ugu fiican labada kaleba rakaakaa ku jirta laakiin haddii la yidhahdo waa usluub min asaaliibi luga alcarabiya oo sidaasay isticmaalaan qur-aankuna saasuu ku yimid waa usluub fududoo la fahmi karo ayb markaasu wuxuu keenay wejigaasi oo ah in la yidhaahdo waa usluub min asaaliibi luga alcarabiya in yani waxa weye xarfu alishaara ishaarat albaciid in loo isticmaalo ishaarat lqariib booskeeda loo isticmaalo walcaksu saxiix in sidaa la yidhaahdo waxaa sidaa maray oo ku tegey alimaam ibnu kaiir calayhi raxmat ullah ibnu kaiir baa tafsiirkaa maray oo wuxuu leeyahay wlcarabu walcarabu tucaawidu bayna haadayni ismayn min asmaai lishaara fayastacmiluuna kula minhuma makana alaakhar wa hada macruufun fi kalaamihim saas way yani midba midka kale booskiisa gelisa markay u baahato shayga fog ishaarada dhow bay ku ishaaraan marna shayga dhow bay ishaarada fog ku isticmaalaan waa usluub carabi man ayb markaasaa wuxuu u keenay kaa isagaabu wuxuu u keenay sheekhu markii la yidhahdo luqadii carabiga ahayd usluub min asaaliib luqa alcarabiya waa in marka isticmaalkii carabta laga helo ama nadmigeedii iyo gabaygeedii laga helo ama nasrigeedii laga helo tii marka shaahid u keenaya inay carabtu ishaarat alqariib iyo ishaarat albaciid u kala bedel qaadato wuxuu keenayaa yani wax weeyaan miaal u keenaya wanadiiruhu kan ka la midka a ah waxa weeye qowlu khufaaf ibnu nudbata asulami qatala markuu dilay ayuu yidhi malik ibnu xarmalata alfasaariya markuu ninkaa dilay odhaahduu yidhi ayaa la usluubkan qur isticmaalay oo maxay ahayd wuxuu yidhi fain taku khaylii qad usiiba samiimuha facamdan calaa caynii tayamamtu maalika aquulu lahu warumxu yaqturu matnahu ta'mal khufaafan inii ana dalika yacni ana haada ana haada khufaafkaasi wuxuu ahaa khufaaf ibnu nudbat asulami wuxuu ahaa horta nudbadu waa hooyadii qufaaf ibnu nudba nudbadaas ama nadba waa hooyadii waay laakiin aabbihii waxaa la yidhahdaa cumayr khufaaf ibnu cumayr ibnu camr ibnu shariid assulami baa abu khuraasha ayaa lagu kunyadiisu waay wuxuu ahaa nin gabayaa ah oo mashhuur ah diiwaan buu diwaan diiwaanu khufaaf la yidhahda ayib waxay gabadhii shaaciradda ahayd ee la dhihi jiray khansaa saxaabiyadii shaacirada ahayd gabayada ahayd iyo sakhrin iyo mucaawiya mucaawiyat bnu ma aha muaawiyat bn abi ma aha eh, mucaawiyat bnu abi sufyaan maaha eh, waa mucaawiyat bnu cabr ibnu shariid marka eh, khufaaf iyo mucaawiya iyo sakhr iyo khansa waa ilmaadeer ninkaa wa nin saxaabi u ahaa jaahiliyadii ayay dhacdadan haddaan ka sheekaynayna uu gabyayo ayay dhacday laakiin uu soo islaamay oo siduu abu ubayd leeyahay wuxuu leeyahay hay axadu aqribati alcarab wuxuu ahaa nin madow oo afrikaan ah midab afrikaan buu lahaa marka eh, wuxuu xaadiray bay leeyihiin dagaalkii xunayn buu ka qaybgalay eh, culimo kale waxay leeyihiin fatxa makuu ka qaybgalay weliba reer bani sulaym oo reerkiisa ah isagaa calankooda siday marka daa'if iyo xunayn iyo goobahaas ayuu goobjoog ahaa marka saxaabi weeye kutubta taraajimta saxaabada sida istiicaabka ibni cabdilbar iyo tamyiiska mxuu ahay eh, ibn xajar iyo tarjamadiisa way keenaan way keenaan marka khubaab ibnu udba ninkaasi qisadiisu maxay ahayd gabaygan uu ku tiriyey waxay ahayd eh, ninka la yidhaahdo in adeerkii ah mucaawiyat bnu camr ibnu shariid oo ilmaadeer ahaayeen khansaana walaalkeed ah ayaa baxay niman markaa reer bani mura ah waa qabiil carbeed oo la yidhaahdo haashim iyo zayd oo ilmo xarmala la yidhaahdo ilmo xarmala qabiil ahaana bani mura ah ayay isheleen mucaawiye iyo ciidan u wato ishelayaan waa la dagaalamay ninkan waa loo been cararay ninka la yidhaha mucaawiye laba nin baa isugu tegey murra iyo haashim waxaan ujeeda zayd iyo haashim akhiiran way dileen markay dileen khufaafoo marka ay ilmaadeer ahaayeen yaa wuxuu ku dhaartay inuu u aaro wuxuu yidhi qatalani allah in muttu xataa ahara bihi ilaahay hay dilo buu yidhi haddii aan dhinto ilaa aan u aaro buu yidhi mucaawiya labadii ninee marka dilay waxaan u jeedaa waxaa dilay malik ibnu ximaar oo nimanka fasaare la yidhaahdo odayaashooda ka mid oo nin yacni u dhigmay mucaawiye ah ayuu marka intuu weeraray buu dilay wuu ugu aaray waxaa ugu aaraya khufaaf baa ugu aaray maalik buu dilay oo reerkii dilay in ah yuu ugu aaray markuu ugu aaray buu marka gabaygan ku dul gabaygan hadda aan akhriyayno wuu ku dul markuu dilay kadib maalik markuu dilay maalik bin ximaar oo fasaara bimacnaa odayaasheeda ka mid a ayuu dilay markaa way markuu gabayga tirinay marka muxuu yidhi wuxuu yidhi marka fa faintaku khaylii fain taku hadday tahay khaylii fardooleydeydii hadda fardihii kama wado laakiin wuxuu ka wadaa fardoolayda ragga fardaha ku dagaalamaa laga wadaa leanna alkhayl mar waxaa loo isticmaalaa fardaha laftooda marna waxaa loo isticmaalaa ragga saaran ee fardaha ku dagaalama marka hadda wuxuu ka wadaa fardoolaydeydii raggaygii fardaha ku dagaalamayay fain taku hadday tahay khaylii fardooleydeydii qad usiiba mid la asiibay samiimuhaa shariifkeedii khaaliska ah ninkii laga laga xulanay asamiimu waxa weeyaan huwa ashariifu alkhaalis ninka sharafta leh ee weliba sharaftiisu barax laadahay magaca leh ninkaasaa la yidhahdo samiimka ayib marka wuxuu ku wadaa mucaawiyu ku wadaa mucaawiya in adeerkii ahayee la dilay wuxuu leeyahy raggii fardaha ku dagaalamayay ninkii ugu sitay haddii la asiibay oo layga dilay faamdan calaa caynii camdan kas calaa cayni waa usluub carabia haddii camadtu calaa cayni ama cabdan calaa cayni la yidhaahdo bimacnaa waxaa laga wadaa facamdan calaa cayni bijiddin wayaqiin wa yacni waxa weeye si dhab ah oo hubaal ah ayaan tayamamtu waxaan ugu qastay buu yihi maalikan maalig baan u qastay buu yihi maaligu waa labadii nin ee dileen adeerkii mid ka mid a soo maa maali baan u qastay buui facamdan calaa cayni dadaal iyo hubaal aan hubo dar korkeeda ayaan tayamamtu waxaan u qastay buui maalikan maali baan u qastay buui aquulu waxaan leeyahay buui lahu isaga maali waxaan ku leeyahay buuhi walxaal arrumxu warankii iyo aturu uu laabayo matnahu dhabarkiisa waranku suu u xoog badan yaha markaan dhabarka kala helay ayuu waranku wuxuu laabay buui dhabarkiisiibuu laabay buui wuu jabiyey isagoo warankii intaan dhabarka kale helay dhabarkiisii laabtay oo waranku laabay ayaa waxaan ku leeyahay buu yidhi tamal u fiirso buuyidhi bui tamal u fiirso oo hubso taamal u fiirso bal khufaafan ninkii khufaaf la dhihi jiray innii anugu innanii anugu ana anugu daalika kaasaan ahay khufaaf haddaad maqli jirto lagaaga sheekayn jiray ninkaasaan ahay bal ii fiirso khufaaf u fiirsaan idhi buuhi waa marka waranka la helay marka muxuu ka wadaa innii ana daalika markuu leeyahy daalika wuxuu ka wadaa inanii ana haada kanaan ah soo ma la taagan yahay kama foga soo maa la taagan buu haddana wuxuu isu isticmaalay alishaara baciida soo maa innii ana daalika kaasaan ahay ninkii aad laguu sheegay ee khufaaf la dhihi jiray ee xusuusaan idhi buui ayb yacnii wuxuu ka wadaa innii ana haada yacni wuxuu ka wadaa ana anigu haada haadaa kanaan ah saasuu ka wadaa bimacnaa marka ujeeddadu waxa weeyaan luqadda carabiga ah way ku timaadaa usluub carabioo saxiixa weeye ashcaartooda laga helayo isticmaalkooda laga helayo in yani wax weeyaan laysu isticmaalo ayb oo labada kelimood la kala bedel qaato manaa haada iyo daalika sidaas manaa yaturu waxaa laga wadaa bimacnaa yunii wayacifu manaa laabid waay khayliina waataan idiin sheegayo bimacnaa waxaa laga wadaa alfursaan fardoolayda fardaha ku dagaal meelaha qaarkood waxaa ku soo arooray beytku wuxuu ku yimid fain wuxuu ku yimid meesha oo samiimuha camiiduha buu ku yimid haddii camiid la yidhaahdana bimacnaa waxaa laga wadaa alsayid aladi yucmad waa sayidka ninka sharafta leh ee danaha loola qasto ya ee xaajooyinka lala aadaa laga wada isku meeshay imaanaysaa wuxuuna ka wadaa hadalka isaga in adeerkiibu ku wada ayib wuxuu yidhi sheekhu sheekh maxamed ibnu shanqiiti mualifku wuxuu yidhi wa haada alqowlu lakhiiru qowlkan dambe oo ah in la yidhaahdo wejigan dambuu ka wadaa oo in la yidhaahdo waa usluub carabi ah wa haada alqowlu alakhiiru hadalkan dambe xagaahu waxaa xikaayadoo sheegay albukhaariyu bukhaari baa sheegay can macmar ibnmuhana buu ka sheegay abi cubayda abu cubayda macmar muhana waa caalim min eh, mxuu ahaay caalim oo takhasus dheer ku lahaa cilmiga luqada iyo ayaamu nnaas taariikhda iyo ansaabu lcarab ayuu caan ku ah laakiin waxaa lagu tuhmi jiray ra'yiga khawaarijta ra'yiga khawaarijta lagu tuumi jiray laakiin kaana caaliman bukhaari baa aada uga soo guuriya wixii ku saabsan luqadda takhasuskiisa luqada carabigaa iyo ansaabta carabta iyo taariikhda ayuu ahaa ayb abu cubayda waxaa kale jira abu cubayd iyo abu cubayda abu cubayda waa macmar ibnuhanna waana ninkan waana caalim luqawi ah waay abu cubaydna waa ha asagu wuxuu ahaa nin muxadis ah oo faqiiha ah oo aimmadii salafku ka midu ahaa kaa kale manaa ayb abu cubayd alqasim bnu wa hada alqowl اlakhiir xakaahu lbukhaariyu can macmar bmuhana abi cubayda qaalahu waxaa yidhi oo ka sheegay hadalkaa ibnu kaiir baa ka sheegay sida fiicani waxay ahayd bukhaariga laftiisa meeshii kaga taalla inuu sheego bukhaari wuxuu ku sheegay hadalka macmar muhana oo dalika alkitaabu hada alkitaabu inuu yahay usluub carabiya uu yahay bukhaari wuxuu ku sheegay kitaabu towxiid baabu qowlihi tacaala yaa ayuha alrasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbika baabkaas ayuu ku sheegay dalika alkitaab wuxuu yidhi hada alkitaab saasay maanaa ayb wacalaa kulli xaalin buu yihi sheekhu wacalaa kulli xaalin xaal walbaba si aad tidhaahdaba fa caamat lmufasiriina mufasiriinta waxay qabaan calaa ana dalika alkitaab dalika alkitaab bimacnaa hada alkitaab inay tahy dalika alkitaab inay tahay hada alkitaab in laga wado bay mufasiriinta badankood qabaan ayb sidaa waxaa ka soo guuriyey mufasiriinta badankood ibnu jariir itabari caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay caammatu lmufasiriin tawiilu qowlihi tacaala dalika alkitaab hada alkitaab marka mufasiriinta badankood baa sidaa maray adugu weji aad tidhaahdaba hadalku iskama hor imaanayo ama waxaad tidhaahdaa yani waxa weye waa usluub carabiya ama waxaad tidhaahdaa labadii wejiee ka horeeyey bimacnaa maqsuudku waxa weeyaan haadaa hadii la yidhahdo iyo daalika haddii midna ma keenayo inay iska hor imaanayaan maqsuudku saas qowluhu tacaala laa rayba fiihi daalika markuu ka haddana wuxuu ka hadlayaa laa rayba fiihi qowluhu tacaala ilaahay oo dhahdiisa uu yidhi laa rayba wax shaki ah fiihi kitaabka dhexdiisa ma ahaanin haadihi middan buu yidhi nakiratun waa nakiro oo fii siyaaqi nafyi nafyi socodkiisa dhexdii ku timid yani nafyi uu ka hormaray waay midaasoo rukibad la tarkiibiyey maca laa la saaray iyo rayba ayaa laysasaaroo laistarkiibiyey fa buniyat markaasaa waxa lagu bineeyey cala alfatxi fatxaa lagu bineeyey saas way maanaha ayb wannakiratu nakiradu idaa kaanad hadday ahaatee kadalika sida oo inta laa ay ka hormarto haddana lagu bineeyo fatxa lagu bineeyo soo maa fatxa lagu bineeyo ayb idaa kaanat kadalika markay sida tahay iyadu nasun fi lcumuum caamnimay nas ku tahay bimacnaa cumuumkeedu daahir ma ahe waa nas nas maxaa laga wadaa bimacnaa ixtimaal ma galo ayib marka la yidhaahdo waa cumuum daahirana waxaa laga wadaa bimacnaa cumuumkeedaa raajixa maca alixtimaal ixtimaal baa geli kara laakiin cumuumkeedu waa daahir waa raajix laakiin marka lagu yidhaahdo waa cumuum nas bimacnaa wax weeyaan laa taxtamilu ila alcumuum saas way marka haddii nakirada nefyi ka hormaro laa iyo iyadana laysa saaro laadaasina ay noqoto yani waxa weye naafiya liljinsi ay noqoto oo midda ismigeeda la bineeye ee fatxada lagu bineeyo ay tahay markaasi wuxuu leeyahay fa hiya nasun fi lcumuum kamaa taqarara sida ku sugnaaday fii cilmi usuul cilmiga usuul fiqiga sida ku sugnaaday oo marka laga hadlayo baabka cumuumka iyo khusuuska cumuumka waxaa loo kala qaadaa cumuumka mar uu nas yahay iyo mad uu daahir yahay markuu nas yahay bay ka mid tahay buu markii laa walaa haadihi laadani allatii middii weye hiya iyadu allatii middaasoo hiya iyadu nasun fi lcumuum caamnimada naska ku ah hiya almacruufatu waa midda la yaqaano cinda anaxwiyiina culimada naxwada agtooda lagu yaqaano laa baa lagu yaqaanaa allatii midaasoo linafyi ljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay meeshaas soo maaritaan luqadii carabigaa la galay leanna usuul haddaad rabto iyo haddaad tafsiir rabto iyo hadaad xadiis rabtoba luqadda carabiga kama maaranta khaasatan naxwada iyo sarfiguwa asaasi waa haddii lagu yidhaahdo sulfiqi baa laga hadlaya markaasaa waxaa timi nakira fi siyaaqi اnafyi murakaba bila alati hiya linafyi اljinsi ya nasun fi اlcumuum haddaadan naxwadii garanaynin laa alatii linafyi اljinsi ma garanaysid mana garanaysid mabniya cala alfatxi ma garanaysid wixii marka waxay u baahan tahay si aad u fahanto inaad luqadii waxaanay ku salaysnaa carabiga ahayd iyo naxwadii iyo inaad wax ka garanayso saas way marka wuxuu yidhi laadaasi markii nakira ka dambayso nakirada iyo iyadana laysa saaro ayna noqoto icraab ayna noqonin yani waxa weye yani nakirada ka dambaysa ayna noqonin kelimo mucrab ah ee ay noqoto kelimo mabniya cala alfatxi ay noqoto markaasay murakaba bilaa tahay ayb nakiradaasi waa nasun fi lcumuum sida kutubta usuulka ku taala laada noocaasina wax weeye waa midda ay culimmada naxwadu u yaqaanaan laa alatii linafyi ljinsiy ayb mid kalaa jirta marka amaa laa alcaamila ee samaysa camala laysa laada camalkeedu layse camalkeeda uu kala u yahay fa hiya iyadu daahiratun waa mid daahir ku ah filcumuumi caamnimada laa nasun fiihi caamnimada nas kuma ah say kale yihiin labada laa laa annaafiya liljinsi ismigeeda waa mabni ismigeeda iyaduna way isa saaran yihiin marka laistarkiibiyo ismigeedu waa mabni nakiro waxaan ahaynna ma qaadato ismigeedu macrifo ma noqdo markii ismigeedu nakiro noqdo waa la binaynaya mabni buu noqonaya waataan hadda ka soo sheekayn markaasi waxay anfinaysaa shayga ay ku jirto noocu dooniba way anfinaysaa waxba ma soo reebayso maalan waxaa lagu yidhi laa rajula laa rajula fi lmasjidi maxaa ka fahantay bimacnaa ninnaba kuma jiro wax nin ah masaaj kuma jiro waay macnaha waay wax nin ah laa axada cidnaba ma dhici karto laa rajul soo muusa labo iyo saddex iyo ka badan iyo ka yar iyo hal kulli way wada anfiday inay anfidana nas bay ku tahay adoo yidhi oo kalead ka dhigan tahay cidina cidina cidina macnaha waxa weeye cid joogta male soo maa saasoo kale ka dhigantay laa axada marka la yidhahdo ama laa rajula ayib markay camal falayso camalu layse oo tan dambo oo cumuumkeedu daahir yahayna waxay markaa noqonaysaa xijaaziyiinta leh shuruud bayna udhigaan markay camal falayso iyada waxaa la leeyahay laa rajulun afdala minka tacmalu camala laysa laa rajulun nini afdalu mid fadli badan ma ahaani minka adiga xaggaaga laa rajulu ninu ayb waxaa laga fahmi karaa inay nin oo dhan anfinayso waa laga fahmi karaa waxaa kaloo laga fahmi karaa hal nin inay anfinayso laba ayna anfinaynin saddexna ayna anfinayn laa rajulun nini fi lmasjid ama afdala muusan ahaanin yani ismigeed iyo khabarkeedu labaduba nakiray noqdaan laa rajulun nini afdala muusan ahaanin minka marka nini kaama fadli badna laba ninna way dhici kartaa saddexna way dhici kartaa soomaalit ma dhahaysid laa rajulun ninnaba tani saa maaha ninnaba maaha laakiin nini soomaalit mar haddaad nini tidhaahdo inay nin oo dhan laga wadana way suuroobi kartaa wa hada huwa aahir saasaana xoog badan in laga wado hal nin oo aan kuwa kala gelayninna way ixtimaali kartaa saas daraaddeed baa cumuumkeedu nas mehe waa daahir leanno ixtimaal baa geli karaya midda marka uu hadda ka hadlaya nakiradu nas fi lcumuum fii siyaaqi nafyi markay gasho nasun fi umum markuu leeyahay waa laada linafyi ljismi linafyi ljinsi ismigeeduna uu yahay mabniga uu yahay markaasay nas fi lcumuum tahay ayib aynu aayadda dib ugu noqono marka ayadu laa rayba soo lama dhigo laa rayba waa midda hore marka laanna midda dambe hadday tahay la dhihi lahaa eh? laa raybun laa rayba laa rajula oo kale waay marka waxa weeyaan waa laadii linafyi ljinsi maxaa ka dambaysa nakira ka dambaysa waa mabniya cumuumkeedu ma nas baa mise waa daahir ya cumuumkeedu waa nas meesha maxaa ka soo baxay laa rayba wax shaki ah soomaaret wax nin ah wax shaki ah fiihi dhexdiisa ma ahaan maxaa soo baxay waxaa soo baxay qur-aanka sinaba shaki uma geli karo noocu dooni shakigaasi ha noqdo soo aayaddaas saa inama dhihin qodobkaa qaba marka ayib wa calayhi kaa markaan qabanno alayhi kaa korkiisa oo laadu inay tahay naafiya liljins ya calayhi kaa korkiisa markaan qabanno falaayatu aayaddu nasun waxay nas ku too ku cadahay fii nafyi kulli fardin fardi kasta diidadiisa oo min afraadi raybi shakiga afraaddiisa ka mida can hada alqur'aani qur-aankan xaggiisa in laga anfiyo alcadiimi ee weyn ayi nooc oo min anwaaci shaki ah in qur-aankan laga anfiyo bay nas ku tahay saasay maqsuudku waqad jaa hadaba waxaa yimid xaqiiqee fi aayaatin ukhraa aayado kale dhexdood waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya calaa wujuudi raybi shaki jiritaankii fiihi qur-aanka dhexdiisa laga shakiyo libacdi nnaasi dadka qaar libacdin dadka qaarkoodna u sugnaaday oo min annaasi dad ka mida libacdin qaar u sugnaaday ama shakigaasoo libacdin qaar u oo min annaasi dadka ka kal kufaari sida gaaladoo kale ashaakiina ee shakisan qur-aanka marka waxaynu ka helay aayado sheegaya dadka qaarkood oo qur-aankii shaki ka galay sida gaalada qur-aanka shakisan oo kale sida maalan dadka qaarkood oo qur-aanka shaki ka galay oo kale horena maxaan usoo marnay horena aayaddii hore waxay soo tidhi wax shakiya siduu dooniba noocu doonimna maba lahaba ayib halkanna waxaa imaanaya aayado ku sheegaya in dadka qaarkood ka shakiya say isu waafaqaysaabay marka ayib wuxuu yidhi aayadahaasi ka qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisaoo kaleba waay uu yidhi wain kuntum haddaad tihiin gaaloy fii raybin shaki dhexdii haddaad ku sugan tihiin mima nazalnaa calaa cabdina addoonkanaga waxaan kusoo dejinnay korkiisa hadaad shaki kaga sugan tihiin maxay sugtay aayaddu marka inay shaki ku sugan yihiin soo maa horaanna soo marnay shakiba ma galaba ayib wa ka qowlihi ilaahay odhahdiisoo kale weeye uu yidhi wartaabat waxaa shakiday quluubuhum qalbiyadoodu oo fahum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa yataraduuna ku noqnoqonayaan ku wareersan yihin ayb wartaabad waxaa shakiday quluubuhum horeyna waxaynu nihi laa rayba fiihi shaki maba galaba ayb walow aayaddaas ayna nas ku ahayn qur-aanka ka hadlayso lanna fii suurati towbay ku tihin sooma waxay ahayd inamaa yastadinuka aladiina laa yuminuuna billahi walyowmi alaakhiri wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim marka qur-aanka naskumaa inay ka hadlayso ayib laakiin sheekhu saas u daliishaday ayib wa ka qowlihi ilaahay oo dhahdiisa uu bal iskaba dhaafa iyagu fii shakin shaki dhexdii xaalay ku sugan yalcabuuna waa ciyaaraya ama fii shakin shaki bay ku sugan yihiin yalcabuuna wayna ciyaaraya marka shaki baa lagu sheegay marka see laysu waafajinaya waa wax shakiya ma galo qur-aankan kumana jiro waa aayad dadka qaarkoodna qur-aanku wuxuu sheegay in shaki galay see laysu waafajinaya ma hor imaanaysa wa wajhu ljamci kulminta iyo iswaafajinta fii dalika arrinkaa la iswaafajiyey wejigiisu waxa weeye ana alqur'aana qur'aanku baalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday min wuduuxi اladillati adiladiisa caddaanteeda wa duhuuri اlmucjizati iyo mucjizada muuqashadeeda wuxuu ku xeel dheeraaday xaggeeda wuxuu kaga xeel dheeraaday maa yanfi wax diidaya tataruqu ayi raybin ya shaki noocuu doonaya ha noqdee gaadhitaankiisa ilihii qur-aanka uu gaadho taaraqa tataruq waxaa la yidhahdaa altawasul baa la yidhahdaa waxaa kaloo yidhahdaa tataraqa ila shay ida btaqaa ilayhi ariiqan markuu jid u raadiyo marka qur-aanka siday adiladiisu u caddahay mucjisadiisuna u muuqato waxa weeyaan dhankaa marka laga fiiriyo haba yaraatee wax shaki ku imaan karo ama shaki laga qaadi karo maaha meellaba shaki kama soo geli karo marka la fiiriyo adiladiisay u cadahay iyo mucjisadu say banaanka u taallo ayb wa raybulkufaari marka gaalada shakigooda wa raybulkufaari gaaladan shakigooda fiihi qur-aanka ay ka shakiyeenna innamaa huwa licamaa absaarihim indhahooda tirnaantooda waa iyagaa indhala kamaa bayanahu siduu ilaahay u caddeeyey biqowlihi tacaala ugu caddeeyey afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa afaman cid yaclamu og anamaa unzila ilayka ka lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaa lagaaga soo dejiyey nebi maxamed alxaqu inuu xaq yahay kaman cid miyuu la mid yahay huwa isaguba acmaa indhala marka ma aha shakigu qur ayaga waxa shakigu u galay indhala-aanta soo ma shaygii oo bannaanka oon shaki geli karin ka indhahala ee wuxuu ku arki lahaaba aan haysanin wuu shakin karaa qoraxdaa hadda banaanka taalla soo qoraxdu bannaanka ma taalla ninkaan indha lahayn ma shakin karaa mise ma shakin karo waa shakin karaa laanna wuxuu ku arkahayy buusan haysanin soo ma laakiin shakiguma qoraxduu ku jiraa mise isagu ku jira isagu u noqonayaa saas wey marka mushkiladu waa isaga ee mushkiladu qoraxda maaha mushkiladu marka waa iyaga quluubta ka jiran indhihii qalbigay ku arki lahaayeen ma laha indhala-aantan laga hadlayana waa indhala-aanta qalbiga wey macnaha fa inaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur quluubtoodii xaqan iyo qur-aankan ay ku arki lahaayeen baa tiran maadaama indhihii halkaasi ay tiran yihiin qur-aanka wuduuxiisiiyo cadaantiisiiyo shakila-aantiisu taa meel bay taallaa laakiin shakigoodu waa indhala-aan qalbigooda haysataa sababaysaa saasaa laga wadaa marka laa rayba cumuumkeeday baaqi ku ahaanaysaa ayb fa saraxa wuxuu caddeeyey alle tabaaraka wa tacaala bianna man laa yalam cidda aan ogayn annahu quraanku aanku alxaqu inuu xaq yahay anna daalika arrinkaasi sababtiisu waxa weeye inamaa jaa'ahu wuxuu uga yimid uun ya yacni waxa weeyaan min qibali camaahu indhala-aantiisa dhankeeday uga timid wa macluumun waxaa la ogsoon yahay oo cid walba og tahay anna cadama ru'yati alacmaa midka indhahala arag la'aantiisa lishamsi qoraxda uusan arkaynin laa yunaafii ma diidayo kownaha qoraxda ahaanshaheeda laa rayba uusan shaki ku jirin fiiha dhexdeeda liduhuuriha muuqashadeediiyo cadaanteeda darteed bimacnaa wax weeyaan kan indhahala waataan hadda idin sheegaya inuu qoraxdii arki waayo kama dhalanayso qoraxda in shaki ku jiro laakiin waxaa shakigu ka imaanayaa indhala'aantiisay ka timid fasaraxa wuxuu caddeeyey bianna man laa yaclamu cidda aan waxba aan ogayn annahu qur-aanku alxaqu inuu xaq yahay anna dalika arrinkaa ogaanshara-aantii inamaa jaa'ahu wuxuu uga yimidun min qibali camaahu indhala-aantiisa xaggeeday uga timid ee ma aha qur-aanka in shaki ku jiro wamacluumun waxaa la ogsoon yahay ana cadama ru'yati alacmaa ka indhahala arag la la'aantiisa lishamsi qoraxda uusan arkaynin laa yunaafii inuusan diidaynin oo ka hor imaanaynin kownaha qoraxda ahaanshaheeda ay tahay laa rayba wax shakiya fiiha dhexdeeda uusan ku jirin ahaanshaha ay sidaa tahay ninkan arag la'aantiisa ma diidayso maaa indhalaya liuhuuriha muuqashadeeda daraaddeed lanna bannaankay taalla ayb wuxuu keenay marka gabay buu keenay uu leeyahay ida lam yakun lilmari caynun saxiixatun falaa harwa an yartaaba wsubxu musfiru idaa lam yakun hadduusan ahaanin lilmari ruuxa haddaysan u ahaanin caynun il saxiixatun oo fayow il fayow hadduusan ruuxu haysanin falaa harwa la yaab an yartaaba inuu shakiyo walxaal asubxu subxiina musfirun mid iftiimay uu yahay isagoo waagii iftiimay oo bannaanka yaallo inuu shakiyo lala yaabi maayo sababtu maxay tahay indhihii arki lahaa baan fayoobayn sooma indhihiisii baan fayoobayn mar haddayna isdii u fayoobayn mushkiladu waa indhihiisa marka ee ma aha waaga barye iyo qoraxda maaha ayib wuxuu keenay alimaam alwaaxidi fii tafsiirihi tafsiir lwasiiq isaguna macno noocaasuu ku keenay oo wuxuu keenay beyt kaleo isaguna uu leeyahay laysa fi lxaqi yaa umaymata raybu inama araybu maa yaquulu lkaduubu ah, umaymayu xaqa jiro shaki kuma jiro xaqu shaki ma galo inama araybu shakigu maa yaquulu lkaduubu midka beenta badan ee beenaalaha hadalkiisu shaki ku jiraaye laakiin xaqa laf ahaantiisa shaki male leh waa tii horeo kale whecirkaasoo kale wa wa ajaaba waxay ku jawaabeen buu waa jawaab marka jawaabta hore maxay tahay laa rayba cumuumkeeda ay naska ku tahay waxba kama soo noqonayaan ayib shakigan aayadaha kale ay tilmaameen ee gaalada ku jirana waxaynu nidhi mushkiladu ma aha qur-aanka mehe mushkiladu waa indhala'aantooda waa ayb wa ajaaba waxay ku jawaabeen bacdu alculamaa culimmada qaarkoodna waxay ku jawaabeen bianna qowlahu odhahdiisa uu yidhi laa rayba fiihi khabarun wey waa hadal khabara oo uriida waxaa loola jeeda bihi isaga alinshaau bilaabid baa loola jeeda ay laa tartaabuu fiiha ka shakina laga wada wa calayhi kaa korkiisa marka marka wax lagu dhisana falaa ishkaala ishkaal iyo bushi kuma jiraba maxaa laga wadaa yaani luqadda carabiga asaaliibteeda waxaa ka mid a in aad isticmaasho hadal khabar ah oo aad ula jeedo inshaa inshaaga wa l amarka iyo nahyiga iyo laga wada saas manaa marka hore khabar buu u egyahay laakiin ujeeddadaadu waa waa amar ama waa nahyi inshaagaa la ama waa ducaa ayb marka wuxuu leeyahay laa rayba fiihi shaki kuma jiro soo maa shaki kuma jiro waa hadal khabara laakiin macnaha laga wado waa nahyi oo ah la tartaabuu ha shakinina marka waa khabarun uriida bihi nahyu inshaaguna waa macnihii inshaagu ka guda wenya nahyiga inshaaga waxaa soo gala yaa wixii aan khabar ahayn oo istifhaamtii baa soo gelaysa waxaa soo gelaya mxuu ahaye eh, nahyigii waxaa soo gelaya amarkii yani waxa weyaan waa cagsulkhabar baa waxa la yidhahda insha marka waxyaalo badan baa soo gala ayb waajaaba bacdu lculamaa waxay ku jawaabeen biana qowlahu laa rayba fiihi khabarun weeye oo uriida loola jeedo bihi isaga alinshaau bilaabid baa loola jeeda waran war lagu siinaya lagama wadee bimacnaa wax aad bilaabayso oo lagaa rabaa laga wada macnaha ay waxaa laga wada laa tartaabu ha shakiniina fiihi dhexdiisa wa calayhi kaa marka lagu dhiso oo khabar bimacnan insha laga dhigo falaa ishkaala de markaas soo markaasi waxa wey ishkaalba maleh ayb waxaa qur-aanka isticmaalayo khabar bimacnaa alinsha ama bimacna nahyi ee qur laftiisa lagu isticmaalay oo aayadda maalan fii suurati albaqara alla uu leeyahay rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj soo ma bimacnaa waa sluubku waa khabari laakiin maxaa laga wadaa bimacnaa nahyi baa laga wadaa oo waxa weeye ولا tafsuquu walaa tujaadiluu macnahaasaa laga wadaa marka waa khabar bimacnaa nahyi usluubkaasi waa badan luqada carabiga ku badan yahay saas way macnaha ayib wاlmuطalaqaatu ah, yatarabasna waa khabar bimacna almar ah bimacna alinshaa ah waa badan luqada carabigana ku badan yahy waa isticmaalay macna taa marka la yidhahdo marka ishkaalba ma oo falaa tartaabu baa laga wada haddii la yidhahdo marka ishkaalba male macnaha ayib ishkaalku wuxuu imaanaya markaa sideeda loo daayay qowluhu tacaala hudan lilmuttaqiin hudan lilmuttaqiin ishkaalka meeshaasi wuxuu iyadana xallin rabaa qur-aanku marna wuxuu yidhi hudan lilmuttaqiina qur-aanku wuxuu hanuun u yahay dadka ilaahay ka baqa aayado kalena waxay tilmaameen hudan linnaas dadko dhan buu hanuun u yahay marna waxaa la yidhi muttaqiintuu hanuun u yahay marna waxaa la yidhi dadko dhan buu hanuun u yahay cumuum iyo khusuus iska hor imaanaya waaye daahirka marka la fiiriyo waxoogaa inay isku dhacayaan baad moodaa ma muttaqiinta keliyuu hanuunu yahay mise dadkao dhan buu hanuunu yahay labadaasuu iswaafajinaya khasasa wuu khaas yeelay buu hi fii hadihi alaaya huda hada alkitaab kitaabkan hanuunkiisa wuxuu ku khaas yeelay bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqaayuu ku khaas yeelay waqad jaaa waxaase yimid fii aayatin ukhraa aayad kale dhexdeeda waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya anna hudaahu qur-aankan hanuunkiisu caamun inuu caam yahay lijamiici innaasi dadko dhan inuu caam u yahay dadko dhan inuu hanuun u yahay aayado kutusayana way yimaadeen wahiya iyadu qowluhu tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi weeye shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hee hudan linnaas soo tanna waa hudan linnaas dadkao dhan buu hanuun u yahay ayib say isu waafajinaysaa wawajhu ljamci kulminta iyo iswaafajinta wejigeedu waxa weye baynahumaa labadaa la yswaafajiya ana alhudaa hanuunka yustacmalu waa la isticmaalaa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa isticmaalayni laba isticmaal baa la isticmaalaa laba qaab loo isticmaalaa markii qur-aanku kelimatu ama hudan ama hidaaye la isticmaalo ishtiqaaqeedkeeda kala duwan laba isticmaal baa qur-aanku u isticmaalay axaduhumaa labada isticmaal midkood caamun wa caam wathani ka labaadna khaasun wa khaas ama alhuda alcaam hanuunka caamkee guud fa macnaahu waxaa weye macnihiisu ibanatu ariiqi alxaq xaqa jidkiisaoo la cadeeyo wa iidaaxi almaxajati dariiqa oo la cadeeyo waa isla meeshii almaxaja jaadatu ariiq waay Ah, waa uun jidkii jidka weyn ayaa la yidhahda almaxaja marka waxaa laga wadaa dariiqoo la caddeeyo iyo jidkoo la caddeeyo waa hanuun sawaaun waxaa siman marka salakahaa qaadiya almubayanu lahu ka jidka loo caddaynayo jidkii maryaoo qaadiya am laa muusan qaadinaha mar haddii jidka la cadeeyo oo la falo ya oo laguu caddeeyaay bimacnaa waa lagu hanuuniyey adigu jidka ama mar ama ha marin kaa waxaa la yidhaahdaa alhidaaya alcaama la yidhaahdaa waa caddayn waxbuu caddaynaya waxbuu sharxayaa waxbuu qeexayaa hidaaya taasaa la yidhahdaa ayib wa minhu kaa xaggiisa ayuu ka ahaaday bi haada almacnaa macnahaas qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi ilaahay odhaahdiisa uu yidhi wa amaa hamuudu reer hamuud fahadaynaahum waan u cadaynay soo maa fahadaynaahum waan hanuuninay oo macnaheedu yahay dariiqaan u cadaynay ayb ay bayannaa waan cadaynay lahum iyaga ariiqa alxaqi xaqa jidkiisii baan u cadaynay calaa lisaani nabiyina saalix nabiganagii saalixa carabkiisaan ugu cadaynay calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam iyadoo ayagu maca annahum iyadoo ay jirto annahum iyagu lam yaslukuuha dariiqii loo cadeeyey inaysan qaadin oo aynan marin bidaliil inaysan marin maxaa daliilu ah bidaliili qowlihi caza wajalla uu yidhi fastaxabbuu waxay jeclaysteen alcamaa baadidii ayay ka jeclaysteen cala alhudaa hanuunkii isla aayadda sooma marka waxa weeyaan fa amaa hamuudu fahadaynaahum dariiqii waa u cadaynay markaan u caddayna maxay sameeyeen fastaxabbuu waxay doorteen oy jeclaysteen alcamaa baadidii iyo indhala-aantii bay ka jeclaysteen cala alhudaa hanuunkii loo caddeeyey meeshaa marka waa hanuunkii caamka ah qur-aanku dhankaa marka laga fiiriyo waa hanuun caam ah soo maa dadkoo dhan buu hanuun u yahay leanna gaal iyo muslim iyo munaafiq iyo faajir kulligood jidku yuu u sharxaya waa u caddaynaya muttaqiinta markaa khaas kuma ah muttaqiintu qayb ka yihiin hidaayada caamka ah maxaa laftooda dadka wax loo caddaynaya ka miyihi way ku jiraan marka taa wax weeyaan waa hidaaya caama dadkii oo dhan bay u taalla gaal iyo muslimba waana midda hudan linnaas marka la leeyahay taasaa laga hadlaya ayb wa minhu kaa xaggiisa ayuu ka ahaaday aydan ku noqonay qowluhu tacaala innaa hadaynaahu sabiila insaankii waxaan u cadaynay asabiila jidkii baanu u cadaynay ay bayannaa waan cadayna lahu isaga waxaan u cadaynay ariiqa alkhayri washar khayrkaiyo sharka jidkiisii baanu u cadaynay inay caddayn tahay maxaa daliilu ah bidaliili qowlihi tacaala imaa shaakiran wa imaa kafuura soo lama dhihin shaakir lagama wada cabirin ee waxaa la yidhi markii jidka loo caddeeyey yuu laba mid noqday shaakir jidkii mara iyo kafuur jidkii kara mara somaali marka wax way caddayn baa laga wadaa middaasi waa mid ayb wa ama alhuda alkhaas hanuunka khaaskii fa huwa tafadul ullah ilaahay dheeraadsiintiisa weeye bitawfiiqi bitawfiiqi bisababi tawfiiq fajin darteed uu ku dheeraadsiiyo cala alcabdi addoonka korkiisa inuu intaa wax ka siyaadsanoo dheeraada addoonkiisa siiyo waafajin sababteedna uu ku siiyo ayb bimacnaa waxaa laga wadaa dariiqii laguu caddeeyey in lagu waafajiyo maritaankiisa qaadashadiisa ku dhaqankiisa rumayntiisa marka waxaa la yidhaahdaa waa hidaaya khaasa ayb waxaa la yidhahdaa hidaayat tawfiiq taa horan waxaa la yidhahdaa hidaayat اlbayaan wاldilaala wاlirshaad waa taa horan tan dambana hidaayat tawfiiq ayaa la yidhahda ayb wa minhu kaa xaggiisa ayuu ka ahaaday bi hada almacna qowluhu tacaala ulaaika aladiina hada allah ulaaika kuwaas aladiina kuwa weeye hada allahu ilaahay hanuuniyey oo waxaa laga warramayey rusushii waxaa laga wadaa marka labadiiba way wadataa ulaaika aladiina hada allah waa kuwii ilaahay dariiqa u caddeeyey hadana waafajiyey inay dariiqa maraan labadii hidaaye way wadataa macnaa ayb haddii la yidhaahdo hidaayatu tawfiiq keliya lagu khasisana tatadaman alhidaaya alcaama saas way maanaha hidaayada khaaskiihi laba gooroba waxay wadataa hidaayadii caamka way wadataa leanno mumkin maba ahaba in tawfiiq lagu siiyo ilaa bacda albayaan ilaa bacda alcilmi bay suroobi kartaa tawfiiqdu suroobi karaysa saas way maanaha ayb wa qowluhu tacaala faman yurid illaahu cidduu alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax alla wuxuu sharxaa sadrahu laabtiisa lilislaami islaamnimadu u sharxaa lama dhihi karo meeshan oo kale faman yurid illaahu an yahdiyahu inuu wax u caddeeyo waxaa laga wadaa an yahdiyahu inuu waafajiyo xaqa ruuxuu ilaahay rabo yashrax sadrahu lilislaam faidaa calimta dalika arrinkaa markaad ogaato marka oo labada hidaayo midba inuu meel ku wajaha midna caam yahay midna khaas yahay markaad ogaato faclam ogow ana alhudaa hanuunka alkhaasa ee khaaskiihi hee bilmuttaqiina muttaqiinta khaaska ku ihi ee hudan lilmuttaqiina la yidhi huwa kaasi alhudaa waa hanuunka alkhaasu ee khaaska wa huwa kaasi altafadulu waa dheeraad siin calayhim dadka korkooda la dheeraad siiyo bitawfiiqi lagu dheeraad siiyo waay oo dadka u sugnaadayna huwa isagu alhuda alcaam hanuunka caamka ahe hudan linnaasi aayaadku dhaheenna kaana waa hanuunka caamkaa waa oo dadkao dhan baa iskale wa huwa isaguna ibaanatu ariiqi waa jidka caddayntiisa wa iidaaxu lmaxajati iyo jidka oo la qeexo waa wabihaada kaas sababtiisa ayaa yartaficu waxaa kor noqonaya al alishkaalu dhehgalka ishkaalkiibaa kor noqonaya oo meesha ka baxaya aydan ku noqonaya bayna qowlihi tacaala inaka laa tahdi man axbabta maca qowlihi tacaala wainaka latadcuu ilaa siraatin mustaqiim labadaa aayadood baa isla arinta aan soo sharaxnay darteed ishkaalku ka baxaya waa waxa weeye marna nebigaa hidaaye loo sugayaa marna isla isagiibaa hidaayada loo diidaya ayb inaka adigu laa tahdii ma hanuunisid man axbabta cidda aad jeceshahay waa hidaayadee taas alhidaaya alkhaasa lan alhidaaya alkhaasa ilaahay baa khaas laah malag walaa rasuul walaa sheekh midna ma haysto alhidaaya alkhaasa towfiiq ilahi waay ilahay baa bixiya amaa hidaayada caamka ah allah tabaaraka wa tacaala rusushiisa malaa waxaan ujeedaa culimada cid walba oo aqoonteeda leh way heli kartaa way bixin kartaa manaa way caddayn kartaa saas wey marka wuxuu yidhi marka innaka laa tahdii man axbabta nebi maxamed cidaad jeceshay ma hanuunin kartid bimacnaa ma waafajin kartid khayrka inay qaadato waay maca qowlihii lala qabo tan marka la garab dhigo way wa innaka adigu nebi maxamedow latadcuu latadcuu meesha maaha latahdi waay ah, saas aayadii kale waay wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim aayaddaasuu rabaa innaka adigu latahdii waad hanuuni nebi maxamedow ilaa siraatin jid xaggii mustaqiimin oo toosan hidaayadaasina ah, waa hidaayatu bayaan waana midii nebi maxamed sal ly sl loo xil saaray wey sal lay waslam dadka jidka toosan ayaad u sharxi u cadayn u qeexi taasaa laga wada ayb lina alhuda almanfiya canhu hanuunka la diiday nabiga loo diiday nebiga sal ly wasalam ee ilaahay u diiday ee la yidhi laa tahdi man axbabta huwa alhuda alkhaas waa hanuunka khaaska ilaahay uun bixiyo lianna tawfiiqa lianna tawfiiqdu iyo waafajintu biyadi illaahi ilaahay gacantiisay ku jirtaa waxdahu keligii nebi muusan siinin malagna ma siinin warkeeda iska badaa waman yurid illaahu alla doono fitnatahu fitnadiisa iyo lumintiisa alla doono falan tamlika ma hanan kartid lahu isaga min allahi alla xaggiisa shay-an waxba ugama hanan kartid yaan nabiga sal lay slm lagu leeyay sooma cidda aad ilaahay baadiyeynayo adigu waxba uma tari kartid hanuun uma haysid wey maana wlhuda hanuunka almuhbatu ee la sugay lahu nebiga loo sugayna huwa alhuda aam waa hanuunka caamka alladii kaasoo huwa isagu ibaanatu ariiqi jidka caddayntiisa waqad bayanaha waana caddeeyey nebigu ariiqa sal lay sl bayanaha yani ariiqa ku wara waqad bayanaha ariiqa waa caddeeyey sal alla alay wasalam xataa tarakahaa ilaa uu ka tegey maxajatan xaalay tahay ariiq baydaaa oo cad layluhaa habeenkeedu ka nahaarihaa maalinkeedoo kale u yahay habeeniyan maalin ma kala leh sooma bimacnaa wax weeyaan habeenkiisoo mugdi ma noqdo meeshuu mugdi noqon lahaa maalintii oo kaleu la mid yahay wey manaa habeen iyo maalinba waa cad yahay dariiqaas sidaa iyadoo abuu nabigu ka tegay sal alla alay oo wuu caddeeyey wallaahu alla yadcuu wuu yeedhi ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeduu dadka ugu yeedhaya wayahdi wuu hanuunini man yashaau ciduu doonana ilaa siraatin mustaqiimin si toosan xaggiisu ku hanuuninaya addacwa caama walhidaaya khaasa soo maartaan yadcuu markii ilaahay laga warramayay yadcuu ilaa daari salaam mafcuulkii baa la gooyey wallaahu yadcuu almuttaqiin lama ya mafcuulkii baa laga jaray yadcuu mafcuulkeedii waa la jaray liqasdi alcumuum saas way macanaa wallaahu yadcu lkhalqa eh, ilaa daari السلام dacwadu waa caam marka gaal muslim muxuu ah munaafiq faajir dacwadu waa caam amaa hidaayadu wayahdi man yashaau mashiiadiisay ku xidhantahay waana hidaaye khaas wayahdi wuu hanuuninoo wuu waafajini man yashaau ciduu doono ilaa siraatin marka dariiqa toosan waafajinteeda allah tabaaraka wa tacaala dad khaasuu waafajin amaa dacwada iyo dadka in wax loo cadeeyo iyadu waa caamo khaas ma aha ka wadaa bimanaa yani eh, yadcuuda bimacnaa hidaayadii caamka ah iyada ka dhiganta yahdi man yashaauna hidaayadii khaaska ahayd hada billahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslem